subax wanaagsan dhegeystayaal kusoo dhowaada barnaamijka falqaynta wararka wiilkaygiiow hee ii soo tiri isbitaallada magaalada ku yaala soomaali sudaneys kow bes allaahu akbar war meeqaa tabeelaan laamiyada ku arkaayay matayaad rabtaa mise tabeelle tayo allay leh haba u labayn somaali sudaneys somaali sudanes hosbital s s h bremier woled baahitiraha bulshada ku bixi biilka ku dukaamayso ku iibso ama kaga iibso bremier woled adeega adeega waa subaxnimo arbaca ah taariikhdana ay ku beegan tahay tobanka bisha koowaad labada kun afarylabaatanka qodobada saaka barnaamijka ku dhegeysan doontaan waxaa ka mid ah jabhadaha ka howlgala dalka itoobiya ayaa si kor ugu soo horjeystay damcii abiy axmed uu ku doonayay inuu ku qaato qaybo ka mid ah badda soomaaliya jabhadda oromiya ayaa waxay sheegtay in marnabo heshiiskaasi ay wadagaleen abiy axmed iyoiyo sidoo kale madaxweynaha maamulka somalilan muuse bixi cabdi uu yahay mid baalmarsan xeerka waddamada u yaala isla markaana etoobiya ay ku xadgudubtay madax bannaanida soomaaliya waraysi arrimahaasi ku saabsan iyo falaqayn ayaan idiin soo gudbin doonaa sidoo kale waxaad barnaamijka ku dhegaysan doontaan in ka badan toban dagaalamo ayaa isku dhibay ciidamada militariga soomaaliya ee ka howlgala koonfurta gobolka mudug oo muddooyinkii dambe dagaalo xoogan ay ka dhacayeen sidoo kale waxaan idiin soo gudbin doonaa xaaladda gobolka xubintii kalmaan ayaad barnaamijka ku dhegaysan doontaan waa mar kaliyo falaqaynta wararka heestaasi waxay daafur u ahayd barnaamijka falqaynta wararka oo subaxlaba aad ka dhegeysataan idaacadda kulmiye ee magaalada muqdisho xiisadda u dhexeysa dalalka etoobiya iyo soomaaliya ayaa cirkaas kusii sharaertay kadib markii ra-iisul wasaaraha etoobiya abiy axmed uu heshiis la galay ee maamulka somalilan muuse bixi cabdi uu hogaamiyo oo heshiiskaasina uu ku saabsanaa in dowladda etoobiya ay qaadanayso qeybo ka mid a ah badda soomaaliya gaar ahaan xeebta magaalada saylac ilaa iyo sidoo kale xeebta degmada lughaye ee gobolka owdal ka tirsan arrintaasi markay soo shacbaxday kadib waxaa xiisad culus ay dhex ay markaasi dhex ee labada dal ee soomaaliya iyo etoobiya e, madaxdoodana halkaasi ay markaasi warbaahinta isku mariyeen hadalla aada u kulul madaxweynaha soomaaliya xasan sheekh maxamuud tan iyo markii heshiiskaasi uu dhacay waxa uu safaro u baxay qaar ka mid ah wadamada dariska ah isagoona markaasi kala hadlay xiisada soo cusboonaatay waxaana la sheegayaa in maalmaha soo socda uu aadi doono dalka masar oo ah dalka xiisada culus ay kala dhexeyso dowladda etoobiya sidoo kale jabhadda ormada oo markaasi ka dagaalanta ee dalka etoobiya oo kasoo horjeeda xukuumadda ra-iisul wasaaraha etoobiya abi axmed ayaa xalay qoraal soo saartay waxa ayna sheegtay in heshiiskaasi uu yahay mid markaasi baalmarsan shuruucda dalalka u yaala ee afrika isla markaana marnaba ay suurtagelaynin in uu dhaqan galo sidoo kale ra-iisul wasaaraha etoobiya ayay u jeediyeen eedeenkul waryaheena xasan maxamed aweys ayaa stuudiyaha ugu sugan markaana la socday dhaqdhaqaaqyada etoobiya ee gudaheeda ka jira tan iyo markii xiisada labada dal ay soo cusboonaatay in xasanow marka jabhadan xali qoraalka ay soo saartay laga reebo maxaa kale oo etoobiya ka cusub waad mahadsan tahay bayaanka jabhadda xoreynta oromiya oo dagaal kula jirta dowladda ethoobiya waxaa iska fogeysay inuu abiy axmed yahay nin qowmiyadda oromada ku matala heshiisyada ama tallaabooyinka uu qaadayo gaar ahaan heshiiskii dhowaan uu la saxiixday somalilan warmurtiyeedka soo baxay oo uu ku saxiixan yahay afyeenka jabhadda ayaa lagu cadeeyay in markasta maamulka abiy axmed uu faafiyo dacaayad uu isagu u ekeysiinayo inuu yahay mid matalaa dadka oromada arintaasi oo ay jabhaddu ay ku sheegtay marin habaabin jabhadda ayaa intaasi raacisay in ay oromadu dagaal ay kula jiraan nidaamka abiy heshiiskan hadda somalilan la gaaran uu yahay xeelad indhaha caalamka looga sii jeedinayo dagaalada iyo dhibaatooyinka daran ee ka socda gudaha ethoobiya sidoo kale waxaay jabhaddu meesha ka saartay saxnimada heshiiska somalilan iyo ethoobiya ay wada gaareen oo ay ku sifaysay mid xadgudub ku ah madax banaanida dalkan soomaaliya xalay saqdi dhexe mar waxa warbaahinta bulshada isqabsaday gaar ahaan barta x in ay jirtay dhaqdhaqaaqyo ay qoladan ay ka sameeyeen dhinaca magaalada addis ababa ee caasimada ethoobiya dhaqdhaqaaqyadaasi oo lagu tilmaamay mid military oo xitaa ka dhan ahaa xukuumadda abiy axmed inkastoo aysan jirin warbaahin si rasmi rasmiya ah u faafisa oo madax bannaan xaaladaha ka taagan wadankaasi etoobiya maadaama dowladdu ay si aada ah ay u xakamaysay warbaahinta madax bannaan ee ka jirta wadankaasi xasan waxaa la sheegayaa in maamulada ka jira etoobiya qaarkood heshiiskaasi ay kasoo horjeedeen maamulka waxaa la sheegayaa ee tigreega ee ka dagaalanta qeybo kamid ah dalka etoobiya ay arrintaani si weyn ugu soo horjeedeen inkastoo ay si rasmi a ah u shaacin sida ormada jabhado badan ayaa etoobiya ka dagaalama markaad fiirisid abi axmed hadda muxuu u wajahayaa waad mahadsan abi cadaadiska ayaa kusii kordhaya marka loo eego midda gudaha ka heysata ee siyaasada etoobiya la xidhiirta iyo tan hadda soo cusboonaatay heshiiska etoobiya ay la gaartay ee somalilan waxaa ugu sii daran tan diblomaasiyadda oo ay dowladda soomaaliya wadamo badan ay ku garab taagan yihiin in heshiiskaasi uu yahay mid sharci dara oo etoobiya ay u muuqato mid duulahan kuwa ah soomaaliya cadaadiska ayaa kusii kordhaya sidoo kale madaxda wadamada caalamka oo aan ogsoonahay wadamada dariska qaarkood iyo sidoo kale kuwa kale ee carabeedba inay dowladda soomaaliya ay ku garab taagan yihiin aragtida ah in heshiiskaasi uu yahay mid sharci dara oo ethoobiya ay la gaartay somaliland oo ay ku dooneyso qeybo kamid ah badda soomaaliya in ay e, ku qaadato taa oo xadgudub weyn ku ah qarannimada iyo sidoo kale midnimada soomaaliyeed madaxweynaha soomaaliya waxaynu ogsoonnahay dhowaan inuu kasoo laabtay eritrea hadda waxa uu kusii wajahan yahay maalmaha soo socda dalka masar oo isaguba xalay eh, mar ay soo gashay ee warbaahinta la tilmaamayay in ay isaga baxday heshiiskii biyo xireen ee wadahadalada u dhexeeyay etoobiya suudaan iyo sidoo kale masar waxay muujinaysaa in dowladda masar hadda ay fursad ay ka dhex arkayso khilaafka hadda u dhexeeya ethoobiya iyo sidoo kale masar oo ay la-aydba meel ay kasoo gasho maadaama eh, dowladda etoobiya iyo sidoo kale soomaaliya ay mowqifyadoodii dhinaca iyo biyo xireenka uusan sidaas dowladda soomaaliya u cadeyn balse hadda ay u muuqato dhinacuun inay u janjeeri doonto maadaama masar iyo soomaaliya ay isku dhinac ay ka yihiin heshiiskaasi ee ethoobiya ay la gaartay somalilan marka maalmaha soo socda waxaa la filaya madaxweyne xasan sheekh inuu tago dalkaasi masar si uu dhigiisa cabdilfataax al siisi oo casimaada u fiday ugala hadlo arinta soo cusboonaatay ee ethoobiya hadda ay ku dhaqmayso etoobiya waddamadii dariska la ahaa iyo kuwii khilaafka uu kala dhexeeyeyba dhammaantood way ka safteen oo dowladda soomaaliya ayay la safteen marka markaad fiirisid dhanka somalilanna waxaa ka socda mudaharaadyo heshiiskaasi ma yahay mid dhaqangeli kara oo dowladda etoobiya ay dhaqangelin karta waad mahadsan tahay warbaahinta gudaha ethoobiya weli waxa ay tahay mid eh, si aad u falanqeynaysa dhaqangalka heshiiskaasi iyadoo ay madaxda ethoobiya ay weli ay ku taagan yihiin inaysan wax cudurdaara ka bixin doonin heshiiskaasina u noqdo mid fula oo ay damaceedu uu ahaa mar uun in ay hesho meel marinbiyeed ah oo ay dowladda ethoobiya ay ganacsigeedii ay ugu sahlanaato hadda qayb ka mid ah waxa ay adeegsataa dhinaca iyo jabuuti inkastoo ay damaceedu ugu weyn u ahaa sidii ay u heli lahayd meelo kamid ah soomaaliya si ay badda cas ay ugu yeelato ganacsi furan oo dowladda etoobiya marka loo eego dhinaca jabuuti soomaaliya waxaa uga fudud in soomaaliya ganacsigeeda ay u soo waciso marka waxaa la arki doonaa sida cadaadiskaasi uu abiy axmed saameynta ugu yeesho iyo dadaalada diblomaasiyadeed ay dowladda soomaaliya ay wado oo ay ku dooneyso in abiy lagu sii cadaadiyo in heshiiskaasi uu ka baxo dowladiisana ay cudurdaar ay ka bixiso madaxweynaha somalilan muuse bixi cabdi tan iyo markii heshiiskaasi uu saxiixay wuxuu asan laftiisa la kulmiyaa sida la sheegay cadaadis xoogan oo kaga imaanaya xukuumadiisa iyo qeybaha kala duwan ee bulshada ciidamada ammaanka somalilan dad fara badan ayaa maalmihii ugu dambeeyay ay xabsiga u taxaabeen oo iskugu jira culimo iyo sidoo kale wariyaal iyo dadka deegaanka marka somalilan lafteeda soo lama dhihi kara waa saameeyey heshiiskaasi waad macsan tahay si abiy axmed cadaadiska saaran si lamid ah ayaa muuse biixi isaguna cadaadis u koray magaalooyinka qaar waxaa ka soconaya dibadbaxyo waaweyn oo looga soo horjeeday heshiiskaasi sidoo kale waxaa jira in wasiirkii difaaca aan ognahay ee maamulkaasi somalilan uu istiqaaladiisii uu gudbiyey waa qeyb ka mid a ah cadaadiska muuse biixi kusoo kordhay siyaasiyiinta mucaaradka iyo kuwa kale ee madaxa banaanba waxa ay si isku mid ah ay u dhaleecayeen heshiiskaasi uu saxiixay muuse biixi si la mid ah shacabkii magaalada hargeysa iyo sidoo kale kuwo kale oo ku sugan borama ayaa iyagu waxaan arkaynay dibadbaxyada waaweyn ay dhigayeen ay ku kaceen sida heshiiskaasi uu yahay mid sharci darah oo aysan dooneynin in ethoobiya qeyb ka mid ah badda soomaaliya laga saxiixo ama ballansiiyo taa oo cadaadis kusii noqon doonta muuse biixi oo markii ugu horreysaba ay haysatay cadaadis dhinaca doorashooyinka wadankaas amaba deegaanada somalilan inuu ka hirgeliyo haddana waxa ugu sii darnaatayba heshiiskan hadda ula galay dowladda ethoobiya kaasina wuxuu ahaa wariyeyna xasan maxamed aweys oo markaasi ila falanqeynayay in xiisada u dhexeysa dalka soomaaliya iyo etoobiya oo ku salaysan in etoobiya ay dooneyso inay qaadato qaybo kamida ah badda soomaaliya markaana ku sheegtay inay heshiis la gashay maamulka somalilan oo ka mid ah maamulada ka jira dalka weli waxaad degeysanaysaan barnaamijka falaqeynta wararka gabagabada barnaamijka falqaynta wararka ayaan isla soo gaarnay waxaad kusoo dhawaataan xubinta kalamaan kalamaanay waa idinla yaabay maxaad nagula yaabtay maxaa qasab ka dhigay in lahjadihi gobollada oo dhan kalamaan laga helo dalku waa federaal hadduu yahayna lahjaduhuna waa federaal maxaa kalamaan ka galay federaalka kalamaan ah kalamaan kulli way matashaa war kalamaaney ololaha amxaradu wadee aragga loo yeelay abeysada la korinaayo iyo aramidaa duugan soomaalida abkeed dhimay haddii saylac cadow ooto war bashiirow reer buntland kama hadlin arrimaha badda saylac waa dhulkeennii soomaalidu dhammaan surinkay lahaydiyo sabadoodii weeyaan waradda sakariow galmudug iyo madaxaanna furanaan kugu ogayna goormaadna saylac u gudubtay abdulow idinkaan fahmin wuxuu ka wadaa meelaan marayaba ma ogi saylacsay tahay ma ogi war walla weynay meesha yartaa isku dejiya baan islaahine maxaa noogu dhegan tihiin soohdintaa baddeenne saami aan u leenahay kolay taa ka saar tahay sahal laguma bixin karo kolay ka saar tahay sahal laguma bixin karo wardee maxaa idinka galay warbow badda iyo cirka ay dhulka cid bixinkadhaa ma jidho cid qaadan kadhaana ma jidho ima isdejisaaniin nabee ununku maxaan ku yaabnaan fadhinnaa abow dhulkan waa loo dhinti cirkaanna waa loo dhafri dhedhel muluuqaadahay abow warnimi ormay baa liyaabsanaa buriya buriya buriya dadkuun erni aani nagan fadaayana hayaay war adigan ma baddii baa lagaa hayaa <laughs> walaahi baduntan aylaylin dhiibi korna haleelehe madow idinkaa goon istaagga naga mudnaa war xeebta baraawa etubiyuma dhowa ma joogaanin hoy anii sheege badda liidan loo soo dhawaa karo ilma intay nugu dabaalhayiin war kalemaanay waxbaha ku daalinine khayraadka baddeenna dhooban dheemanka yaaliya kalluunka midkii raba inuu la dhuuntee shisheeye u dhoofsanaaya dhiiggiisaan bannaysanaynaa war khayraadka bada in la dhoofiyo waa bannaan tahay maxaa jiraa ganacsi bilaagiis waay war waxaa kaloo la yidhi durwaagii u gaatamiyo midkii dayax ugu dhacow baddaydan dhumucda weyn waleedhayal kuma heshaan macdainta lagu dhaata iyo hadii dheeman badan ku jiro jiro dad bay dhaxalkooda teen ilmoogow u dhowaan dhulkani shilimaad ka weyn badayduna dheef ka weyn qushiyo dhalanteed ka weyn ciyaar wax kudhuma ka weyn waar walla weyne waa iska xiiqaysaane dhulkayga nimcaa fadhida dhulkayga nimcaa fadhida wade waay hadda misheeyaad allah yow nin soo dhoofayo dhoof ku yimid saylax dadkeedana inuu dhoofsho raba dhoofku khayr ma leh waxba dhoofi maaya allow yaa isaga dhoofjaar dhici doonta warba soomaalidu intay wadamo kale u dhoofahayeen ayaa loo soo dhoofa war hadaba hadday sidaa tahay ninkii dhoof ku yimid ba geeridu dhibaysaa wakhtigii dhammaayo wuu dhaqaaqi doonaa war miyaa falantiin dhulkasow anigu melihi baddasow anigu melihi waayahe waqlow saama beecsanaysaa oo ma iibsanaysaa now war miyaa waalantiinoo orama ehel weeye urba heshiiskan markii la saaxaya habeen saqdhaxay ahayd hadda markaasaannu ogaanay inay tahay timir laf baa ku jidha xubin ka mida ah saraakiisha oromadoo lasoo diraa waxaa la yidhi saylax waa inaad hadda tagtaa ood ka war keentaa oo aad diyaarisaa naqshadii aan ku degi lahayn dabeetana inta istaagay uu madaxa gacanta saartay wuxuu yidhi anuu af soomaaliga waa aqaana silax ma doono karo waar ixtiraafkii ma noo war meeshu saylax ma ahay waa lagu hayaa abow lug iyo gacan midna ma naga baxdo war qabiir ustaad ismaaciil iimaan la yidhaahaa wuxuu yidhi dal lagula heshiin waaye webi lagulama heshiin karo bad tusaale wuxuu soo qaatay dalalka zambiya zimbabwe buntsuwana iyo nabibiya hal webi ayaa xuduudahooda dhex mara weligoodna kuma dagaalin isticmaalka biyahaas etoobiya inta taariikhda la og yahay waxaa lagula heshiin waayey isticmaalka biyaha webiga niil oo lala leeyahay waxayna xirteen biyihii ay xaqa u lahaayeen dadka reer masar waxayna rabaan webigaas inay ka cunaqabatayaanu kula dagaarsan yihiin suudaan iyo masar war sidee wax kaa yihiin baddu webiga way ka weyntahay tahay war eritariya sii kala qabsatay ilaa hadda waa ka sheekeeyaannin war abwaan cabdulla geedanaar wuxuu yidhi waxaan dhuunta ku marin afkoo laga dhaxshaa dhaanta dheragtooga ee lagu dhintaa inaad qadaa dhaanta cimri ceeb dhaxlaayana ciyow dhimashadaa dhaanta waar dhuuntay noo istaagtay warwaaqlow hore waxaa loo yidhi hunguri wixii ka weyn waa dilaaciyaan war leqleqligi waaba ku xigtaba waa la yidhi aryaadhaha war ma haysiina safarkii madaxweyne xasan sheekh eritariya ku aadan dhaxandhaxo maa la yidhi aryaa xasan dhaxan huri maayo inta hawshu saan u socotee dayuuradiisu itoobiya inay kor waa diida geedaa la yidhi aboomuugoy waar somalilan muxuu uga degi waayey war miliiti daleehow yidhi hub rabaa hub war madaxweyne xasan sheekh markuu yidhi wadamada xadgudubka etoobiya ka aamusay iyo kuwa la safani waxba nooma kala duwana jabuuti waa soo hadashay waxayna dhaheen lama aqbali karo xadgudubka etoobiya ha joojiso haday jooji weysana dagaalka dhinaceennan uga jirnaa mar hadii jabuuti soo waranti inta dhimanna hadday soo yoomayaan war abwaanguuro tigtok life ku jira oo loofta lagu dhowaayo ayaa wuxuu yidhi yukrein hadday ciidamada somalia soomaaliyeed garab ka rabto maanta fursaday haysataa hal erey baana ka xiga kaasoo ah midnimada madax bannaanida soomaaliya waa lama taabtaan aryaa tan oo kala arkay abwaanguura gormuu abdhaydka noqdoo tigtooka ku biiray war ruushku daandaansanahayaabaa lagu yidhi waarba mar kale ruushka itoobiya u soo hiiliyey wah haddiis itoobiya u soo hiiliyo si umburinaa umburinaynaa maxaa jira aryadhaha kale maanay samigay cabdullana waxau yidhi waxraaya dadku waa raabaan runse raadima Eh. raaya dadku waraabaan eh. runta laawaada raadima war cabdulow inaydan run raadina waxa caddayn u ah eh. maxaa seelac iyo lughaya idinka galay warbawaaqlow ha iswereerinine dad israacoon kala raysan karin runtii waa inaga war maxaynu isku raacna horta gooja cadama ka baxday war kalemaanay anugu waxaan la yaabay xidhiirka shabaab iyo etoobiya ka dhexeeya war soomaadan magal cadowgaaga cadowgiis waa saaxiibka mar kastoo dagaal culus khawaarijta lagu qaado etoobiya meel ka soo socaysa ama qalalaasa ay ka dambaysaa la abuuraa faris bay soo dirdhaa madaxweyne xasan sheekh wuxuu yidhi faragelintii eh. mille sanaawi uu soomaaliya ku sameeyey eh. shabaab bay dhashay haddana midda abiy axmed uu wado eh. shabaabkii dhimanayay soo noolaynaysaa hoy war haysiine shabaab laftirkooda oo madaxweynaha u caraysan waxay dhaheen muuse iyo xasan sheekh iyo ismaaciil cumar geele waa ku heshiiyan in badda etoobiya la siiyo jabuutiyaan loogu shiray dhaheen now haddaa maxaana la ku haystaa warwaaqlow saldhigga bu'aale maad naga soo xirtaan war maadaama ayaan tiyaatarka ee sawadinah laga soo fatahay shabaabkiina nashiiday soo fataheen tii ugu dambaysayna waxay ku dhaheen ethoobiya fii quluubina muuse biixi fii quluubina hum fii quluubina naw bad bay keentay doontii aan lahaa bayla ugu dhoofa waalama waxaad soo wadaa bad baan galay alla ilahe bad baan galay iyo ceelkumbaaco bartanka uu fadhiiste waar bashiira warnagama hayside dad yahow hayla yaabina layaabina dabba igu baxaaye war layaab la huri maaya etoobiya saacadba saacadda ka dambaysa xaaladda ku sii adkaanaysaa waxaa la yidhi todobaadkii u dambeeyey dhaqaalahoodu hoosoo u dhacay dalku waa kala shakisan yahay maamulada xataa inay iskhilaafaan ayay qarku saaran yihiin diyaaraddii ethoobiyan airlinesna soomaaliya iyadoo shalay ku xadgudubtay oo liiska waddamada ka saartay somalilanna dalalkii liiskooda soo gelisay waxaa la yidhi waa lagu kacay dadkii soomaali soomaaliyada hawada ka weeraray social media waxaana lagu qasbay inay dib u saxaan dowladda soomaaliyana waxaa laga codsaday maadaama ay dalka ku xadgudubtay in duulimaadkeeda gudaha dalkao dhan laga mamnuuco intaas waxaa ka sii daran shan kun oo cod ka badan waxaasii maraya oo lelo la doonaayo in biladii nobel biis barais loogala laabto ra wasaaraha etoobiya abiy axmed marka xaalka waa ku cakiran yahay usumaxaasudadaasada dadkan biyo fadhiya biyo socdaa ah kiciye aryaadhaha abiy axmed af soomaaliga waa yaqaanaa iga raalli ahaadha ma waaye warbowa waxay taagan tahay jacayl iyo miyay nacayb waqood jabad wada galeen jidheer ay wada mareen jidiin ay wada cuneen jaan baan la asxaabu noqon jigmaan habad kula jirreeye itoobiyada aan ka joogno war bashiiro weliga heshiis aan lagula wadin wakhtigaagayuu lumin warkalamaanay war mahaysiina hay-adda nabasuguddu waxay sheegtay shabakad jabaaba oo galgaduud socotay in hiiraan lagu qabtay waar walla weynay war mahaysiine taliyaha ciidanka awoodda badan ee somalilan nuux taani umagooja cadday qabsadeen abuu cayaartaasi meel la dheeli aryaadhaha wasiirka gaashaandhigga ee somalilan miyaan iscasilin war wallaweynay weligiinba hadalka waa ku soo boodaane taliyaha ciidanka somalilan wuxuu la kulmay taliyaha ciidanka etoobiya heshiis ciidanna way wada galeen iyo iskaashi militari dee weligiinba qayliyeel cidiinan ii joojin mayso warwaaqlan somalilan hadday ciidamo sheeya u baahan tahay annagaa amisom ka kaaftoonnaya maxay u dalba waayeen war kalemaanay war ma haysaane madaxweyne dili siyaasiyiintii ka soo horjeeda musharaxiintii la tartamayba waa la kulmay waana iscafiyeen waana heshiiyeen aryaadhaha hadda denimo wuxuu leeyahay waxteegay lama tiigsaade himaadaada la toosiya waxtegay lama tiigsaade himaadaada la toosiya war cabdullah warkaa dhex geline macalase diyaaro salaanta hore uga qaadi diiday hadda waa la heshiiyey horaana waxaa loo yidhi tixgelin beesha ee laysxiniin taabto eh. tartankiiyo markii doorashada laysku tabar sheegto eh. wuxuu heera taraaraba markay tiisa noqon weydo eh. waa inuu tanaasulo ninkii taa ku filan waaye warbow kalemaana hore aan idinku sheega arrimaha buntland waa ku wareedhaaninoo siyaatideedu waa gundheedhahay kudayo buntland kudayo siday dowladeedu tahay fariimahaasi ee xubintii kaalmaan waxay u dambeeyeen barnaamijka falaqaynta wararka anigoo farxaan maxamed xuseen ayaa halkan kala socodsiinayay cabdiraxmaan kaysin uu farsameynaya nabadgelyo